بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الشيخ رحمه الله الكلمة الكلمة قول مفرد الكلمة قول مفرد الكلمة كلمة قول قول wey qowlkaasoo mufradun la keliyeeyey intaa hore muqadime iska ahayd markaa sheekhu raxima allahu tacala halkan wuxuu ka bilaabayaa kitaabkii uu gudagelaya kitaabkii eh, ayaa uu gudagelaya alkelimatu kelimadu qowlun qowl weeyi qowlkaasoo mufradun la keliyeeyey tudlaqu waa la idlaaqaa alkelimatu kelimada waa la idlaaqaa fi luqati luqada dhexdeeda xaalada ay ku sugnaatay cala aljumali jumlooyinka ayaa lagu idlaaqaa jumlooyinka almufiidati wax faa'iideeya wadalika idlaaqaasi kaa-inun wuxuu ahaaday ka qowlihii allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa tacaalaa allah waa sarreeyaaye kallaa ka joogso innahaa maqaaladaasi kelimatun kelmad weeyi kelmadda oo huwa isagu qaa'iluhaa kii yidhi uu yahay ishaaratun ay haadaa kaasi ishaaratun ishaarid weeyi ilaa qowlihi allah qowlkiisa la ishaarayo u yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow wuu ku andacon doonaa irjicuuni iceli lacallii waxa aan mudnahay acmalu inaan shaqeeyo saalixan ay camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan camalkaasoo fiima ay fi muqaabalati ma wakti muqaabaladii a ah, taragtu aan soo dayaacay oo adduunyadii aan kusoo bayliyon ka imid wa tudlaqu waa la idlaaqaa fi listilaaxi istilaaxa dhexdeeda xaalada ay ku sugan cala alqowli qowlka ayaa lagu idlaaqaa qowlka almufradi la keliyeeyey waalmuraadu ujeedada bilqowli qowlka loola jeedaa allafdu waa lafdiga lafdiga addaalu ku tusinaya calaa macnan macno ku tusinaya wadaalika lafdigaasi macnaha ku tusinaya ka rajulin iyo waa farasinba weeyaane wuxuu iska saaran yahay kitaabku saynu horeba u tilmaalnay sharax iyo iyo matni uu ka kooban yahay labadaba waxa iskale ibnu hishaam isaga ayaa iskale haddaba u fiirsada saad iyo shin baad arkaysaan bay la tahay gooraama malabaad la yaabaneedeen saad iyo shin baan arkayna saad muxuu uga jeedaa shinse muxuu uga jeeda saad waa alaslu waa asalkii wey oo muqadimadii ade shinna shar wuxuu uga jeedaa ama saad wuxuu uga jeedaa qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi oo asalka shinna wuxuu uga jeedaa qaala shaarixu oo sharaxo isaguna de saxiix walala kolkaa siinka yara gaaban iyo shiinka saasaa looga kala jeeda saa ula socda kelimadu de inaguma cusba waxay leedahay kelimadu tacriif bay leedahay min xayu luga wa min xayu alisilaax waxa kale oo ay leedahay luqaad ku banaan qaabka loogu dhawaaqayo waxa kale oo ay leedahay anwaac wa iska fududahay anwaacdeeda ajrin waad kuso waxaan kusoo baranay kutubtii hore isna wiinoo keeni doonaa insha allah tacriifkeega min xayu luga sheekhaa ka jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaa lagu idlaaqaa jumal jumlooyin fara badan baa lagu idlaaqa alaljuml bu ku yidhi soo ma aragtaan jumlooyin fara badan baa lagu idlaaqa jumalkaasi lagu idlaaqaya aljumal asha ku jirtaa waa jinsiya jumlooyin fara badan oo keliya un baa lagu idlaaqaa maahe jumlo keliyana waa lagu idlaaqaa saasaan ka fahmaynaa marka waxaa lagu idlaaqaa jumlo keliyana waa ku jirtaa jinsiye ahoo waa aljinsu saadiqu biljumlai wa bilakari hal jumlana way ku rumoobaysaa wax ka badanna way noqonaysaa wax ka badanna way noqonaysaa sida tusaalaha kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha kelimatuntan waxaa lainoogu ishaarayaa qofkii inuu ku andaconayo oo uu leeyahay rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu intaasoo dhan ba allah u yidhi he waa kelimatun rabbi xarfunida waxa ka go-an waa munaado xarfunidii u ka go-anya waa jumlo irjicuuni waa jumlo labaad lacallii waa jumlo saddexaad acmalu saalixan waa jumlo afraad fii ma taragtu waa jumlo shanaad shan jumlo haddana la waa kelimatun saxiix walala waa min xayu alluga xagga luqada saasaa la dhaa marka kelimatun haddii aad maqashid xagga istilaaxa miyaa sheekhaa ka jawaabay waa alqawlu waa qawlun mufradun kelmad tacriifteega sheeg hadda la odhaa istilaxeegu waa maxay waa qawlun mufradun waa qawl mufrada waa qawl mufrada qawl waa jinsi mufradna waa maxay waa fasli wey waa ka hore waxa weeya waa jinsi qowlku waa jinsi marka la wudhaahdo qawlun waxa soo gudagelaya kalaamkii waxa soo gudagelaya kelimatun waxa soo gudagelaya kelim waxa soo gudagelaya intaa waxaan ahayn tusaale in qaama zaydun ka in qaama zaydun waa maxay waa qawl zaydun zaydun qaaimu waa maxay waa qawl waana kalaam de in qaama zaydunna waa kelim zaydun waa maxay waa qawl hulaamu zaydin waa maxay ma kalaan ba gulaamu zaydin ya limaada faa'ide male ma kelim ma kelimun ba la kelimad kelim waa inu saddex iyo wax ka badan ba iska saarma ma kelimatun oo ta cashirkan uu yahay caawa la waa maxay hadda waa qowl isagaa la gaara gulaamu zaydin warka kaa daafi eeg cabdillahi oo kale adee lagu weydiye waa qowl sheekh kelimatunna ma aha kelimunna ma aha kalaamunna ma ahe waa qowl ma isla faanay markaynu keenay mufraduna waa fasli wuxuu ka saaraya waxaasoo dhan uu saaraya muxuuna gaar ka dhigaya kelimatunti kelimatunti buu gaar ka dhigaya masle faanaynta markaa tacriifkeega min xayu luqa waynu garanay min xayu istilaaxna waynu garanay maxay noo laaban luqaadka ku banaan soo waxa ku banaan kelimatun oo sidaa u qoran tahay ah ile waa facilatune sida ka oo kale waxa kale oo ku banaan in laamka la reebo kaafkana kaafka la kordhigo kolka hore buu kor dhigan yahy laamka la reebo kalmatun sida tamratun oo kale waxaa kaloo ku banaan in kaafka loo sigo laamkana la reebo kilmatun sida sidratun oo kale waa imise luqa saddex maynayn kelimatun waa luqatu ahli lxijaaz waata qur-aankana ku qoranta kalaa inaha kelimatun labada luqee kale kalmatun iyo kilmatun oo biwasni tamratun iyo sidratun i waa luqataa bani tamiimin yaa iskale reer banu tamiim iyagu iskale waan eeg iska ilaaliya kelimatuna keliya un maaha shay kasta oo biwasni facilatun ihi inta saasuu lamid yahay katifun eega ka waran kabidun eega ka waran kabdun kabidun kibdun baa iska odhan karta mana saxiixayn waxa kale oo haddii caynku uu xarfu xalqiya iska ilaaliya caynku hadduu xarfu xalqiya soo xarfu xalqi ma garanano xarafka labaad hadduu in cayntaa kasrisan fa'dina la tusaale fakid ka waran so so ficilun ma maxaa la samaynaya fikidun baa iska odhan karta shahidun maxaa iska odhan kartaa shihidun baa iska odhan karta intaba waxaad ka arki karta shuduurudaabka kitaabka xalay qaata idinlaa ayaad u raajici kartaa intaba waad heli kartaa maxay noo yimid marka waxaynu haynaa culimo tacriifkeegi min xayu luqa min xayu istilaax luqaadkii ku banaanaana waynu sheegnay iclaab ahaan alkalimatu qawlun kalimadu waa qawl baa layidhi sheekh ayna almuaabaqa alkalimatu qawlon kelimadu waa qawl baa soo ma mubtadihi iyo khabarka ina ismudaabaqeen ma shirteen alkalimatu imika waa maxay ya qawluna صaxiix meka me muطaabaqadii n waxaa la samaynaya labadood kaga jawaabi kartaa <coughs> ha laakiin waxay dhahdaan mubtada go-aantaasi waxay dhahdaan culimadu alaslu cadamu taqdiir waxaa asal ah kalaamka inaan waxba la soo qadarin kalaamka waxaa asal ah inaan waxba la qadarin sidiisaa lagu daayo sidiisaa in lagu lagu tawjiihin kara de isagoo saasoo la odhan waxbaa googo-an alaslu cadamu marka waxay leeyihiin xilli maa la shardiyaa mubtadiya khabalka inay ismutaabaqeeyaan horta ilawana soo dhigane waxaa la shardiyaa idaa kaana alkhabaru mushtaqan laa yastawi fiihi lmudakaru wlmu'anahu waa khabarku marka uu yahay mushtaq ayna ku sinayn mudakar iyo mu'anah iminka ma mushtaq ba laa ma hadde ma mushtaq ba laa markaa waxba lama shardiyaba lama shardiyaba marka ya ee ka war haddaan ku idhahdo hindun insaanun hindun waa maxay waa muanaf insaanuna waa maxay waa mudakr ay mutaabaqa ayna mutaabaqa sheekh waxbaa raadin idaa kaana alkhabaru mushtaqan laa yastawi fiihi almudakar walmu'anafu baa la shardiyaa mutaabaqo waxa mudakarkiiyo muanafka ku sanaana waa ficiilo bimacnaa mafcuul looga jeeda de tusaale ka waran eega haadihi jariixun maan leeyahay a mutaabaqadii yastawi fiihi almudakaru walmu'anafu markaa ha isku dabaqin ha raaraadinine qaacidaasaad kaga jawaabsa intaasaad ka xifdiyaysaa way ku anfacaysaa meel kastoo joogto kuanfacaysa waana meelaha ugu adaga mar kasta lagu soo aroorinayo ishkaalaadka saxiix walala ta'da ku jirta ka warasha kelimatun tawtaniisba maaha waxay yidhahdeen ta'dani waa taa-ulwaxda yidhahdeen taa-ulwaxdatiba weeyaan bay yidhahdeen oo taa-ulwaxda waa maxay waxaa lagu kala saaraya ismu jinsiga jamciga iyo mufradkiisa tusaale iminka kelimatun waa mufradkii jamcina muxuu noqonayaa kelimun buu noqonaya baqaratun ka waran iminka ya baqaratun waa hal sac baqarunna waa loodii badnayd shajarun waa maxay geedo badan shajaratuna marka aad ismu jinsiga jamciga iyo mufradkiisa badana waxaa lagu kala saaraa ta baa lagu kala saara marka tadani waa tadaasi weyan bay dhadeen hayru qaalibna waxaa lagu kala saaraa ya yahudiyun ka waran iminka yahudiyun waa hal nin keliya yahuduna waa jama maxaad ku kala garatay marka ya-dan baad ku kala garanaysaa jundiyun waa hal askari ya junduna waa askari badan weeyaan markaa tadan mawahab tadaasi taawtaanidk waa taa-ulwaxdati weeyaan bay yidhahdeen ma la soconnaa culimmadu markay ka warramayaanay kutubta bilaabayaan naxwaha saddex arrimood bay ka hadli jireen kelimatun kelimun kalaamun soo intaa kamay jirin intaas bay culimmada qaarkood midba qaar bay soo hormariyaan kitaabkeeni ajrimigu muxuu ku bilaabay kalaamku ku bilaabay sheekheennana kelimatun buu ku bilaabay midka midba twjiih baa la marya culimada ku bilowda kalaam waxay leeyihiin lأnnahu yaxsulu bihi aلtafaahumu wاtakhaaubu kalaamka waa ku as maxaa isku fahma horta haddana isfar fadhina ma isfahmi karna maxaa isku fahma la isku afgarta hadal dee soo ma sidaa aawadeed ugu bilaabayaanba sidaa aawadeed ba iyagu ugu bilaabeen lأnnahu yaxsulu bihi aلtafaahumu wاtakhaaubu sheekeenuna sheekhaa lamadowli ibnu hishaan baa la madaa inu asiibayba sababtu waa maxay kelimadu waa juz'iyun waa gobol kalaamkuna waa kuliyun wljuziyu muqadamun min alkuliy gobolka iyo kulliga midkee la horraysiya caruurta marka qur-aanka loo bilaabayo ali maalin la barin horta ali iyo ba oo galagaargaara maalin la barin keka dambe jumlaadka la geliyaa dee marka u fiirso kalaamku waa kelimadan oo isku tag tagtay marka waxa horeeya waa juz'iga oo gobolka kulliguna waa dambeeya waa waatay idhaahdaan lأna macrifaة اlkuli tatawaqafu calaa macrifati اjuز'iy kulli in la waxay ku raad joogtaa inaynu garanno horta juzigii markaynu garanno juziyaadka markaynu garanno ayaynu kulli garan karna markaa taana saas baa lagaga jawaabayaa waa iska basiid bay la tahay sooma ka qawlun qawl weeyi markaa culimada wax soo qadarayaan waxay leeyihin waxaynu soo qadarno aynu nidhaahno xadulkalimati kalimada tacriifkeedu qawlun ay maqulun wax lagu hadlo weeyi qawlkaasoo mufraduna keliyey yani tarkiibi tarkiib laga keliyeeyey sharax qaala shaarixu shaarixi wuxuu yidhi tudlaqu waa la idlaaqa alkelimatu kelimada waa la idlaaqaa fi luqati luqada dhexdeeda xaalad ay ku sugnaatay cala aljumali jumlooyin baa lagu idlaaqaa jumlooyinkaasoo almufiidatu wax faa'ideeya shardi jumladu waa ina mufiida tahay jumlada laba loo qabiya jumla mufida iyo jumla hayr mufida jumladan waa taa jumla mufida wadalika soo qadar mubtade wadalika ilaaqaasi ya tudlaqu baan ka fahmayna wadalika idlaaqaasi kaain wuxuu aaday ka qawlihi allah qowlkiisa tacaala allah waa sarreeyaaye kallaa ka joogsa baa la odhanaya kallaa luqa alcarabiya ilaa saddex arrimood bay usoo aroori jirtay shuduurkana waad ka eegi kartaa inkastoo isago ilaa afar u ka dhigayo kallaa inay tahay xarfu radcin xarfu zajrin wa radcin sida halkan oo kale iyo kallaa bimacnaa i inay tahay iyo kallaayo xaqana iyo kallaa bimacnaa ala alistiftaaxiy oo kalea afar taasuu sheegayaa laakiin sida raajixa saddex un baa lagu duuduuba kalaa ka joogso innahaa maqaaladaasi kelimatun odhaah weeyi huwa isagu qaa'iluhaa mid iska yidhi uu yahay ishaaratun ishaaratun mubtada go-an mubtadaha maxaynu odhanayna inu soo qadaranaa ya haadii ishaaratun ani laakiin wuxuu isoo qadaray haadaa ishaaratun bi leeyahy haadaa ya haadaa ishaaratun haada ishaaratun de ishkaal baa kugu soo arooraya marka ishaaratu mina muanaf ahayn haadana yaa lagula hadli jiray ya mudakar war ma imikun qaacidaynaysinin haadaadani waxay ku dhacaysaa inahaadi u fiirso inaha inada waynu garanay haadani inada ismigeegi mayna ahayn haada waa maay haada waa maxay waa damiir dee damiirku mina mudakar ahayn ya haado ila haad ha kuu qornaatay lakin haad waa maxay ha waa maxay waa damiir damiir ya damiir waa mudakr de kolka haada damirkaynu celinayna haadaa damirka oo inaha ay ishaaratu wey oo kolkaa mudakr baad ka dhigtee away mutaabaqadiina dee qaacidadii horead maraysaa ah waxaa la shardiyaa mutaabaqada idaa kana alkhabaru mushtaqan laa yastawi fihi lmudakaru wlmuanau haadaa damiirkaasi ishaaratun farfiiqid weeyi ilaa qawli allah qawlkiisa la ishaarayo rabbi ya rabbi rabbiyow irjicuuni iceliya ma wowgu waa litacdiim iska ilaan irjicni bay la macno tahay irjicuuni celi wey wowgu waa litacdiim waa uljamaaca maasha ha ku khaldamay irjicuuni ay irjicni celi bay ka dhigan tahay lacallii acmalu ay kay acmala laamta mufasiriintu culimada badanka ugu xeliya mufasiriintu lacallii qur-aanka hadday kusoo aroorto waa taliil bay dhade lacallii acmalu ay kay acmala si aan u shaqaysto camalan amal camalkaasoo saalixan wanaagsan u fiirso saalixan waa sifo maxaa goan an u go'naan karaa waxaa kaloo go'naan kara mawsuuf ka jooga sifada la waayi kara qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlika bu alla yidhi markii inankiisi kancaan laga soo sheekeynaya inahu isagu laysa min ahlika ehelkaaga maa isagaaba dhale mawsuufkii baa meesha yaalo sheekho sifadii baa go-aan ehelkaaga annaajiina badbaadiyii bay ka dhiganta macnu iska ilaaliya fi ma taragtu ay camalkaasoo fi ma taragtu ay fi muqaabalati ma shay muqaabiladii ahaaday taragtu adduunyadii aan kaga imiday oan soo habaabiyey wa tuطlaqu waa la idlaaqaa fi listilaaxi istilaaxa dhexdeeda xaalada ay ahaatay cala lqowli qowl baa lagu idlaaqaa qowlkaasoo almufradi la keliyeeyey walmuraadu ujeedadu waa istilaaxi weyn kaasna inta horin gudib kugu soo celiyey walmuraadu ujeedada maadaama kitaabku dee kitaab weyn uu yahay dib buu kugu sii fasilaya qowl maxaa la dhahdaa lafdi waxaasuu ku sheegaya walmuraadu ujeedada bilqowli qowl looga jeedaa allafdu waa lafdi lafdigaasoo addaalu kutusinaya calaa macnan macno kutusinaya qawlow maxaa tahay yuuna kudaba socon una iska reeb qawlka qowl waxaa la idhahda wax laba arrimood laga helo kow an yakuuna malfuudan horta waa inu malfuud ya waa lagu dhawaaqo waa in lagu dhawaaqo haddana idini maxay inaga baxay adilal adilaalat larbaca adilaalaat alarbaca afarta shee wax tusiya maxaa kamid a ah? alkitaaba warqad baa lagu soo diray ama masaj baa lagu soo diray waxbay kufahansiisay muu kula hadlay masajkaas la ma qawl baa marka may ishaara saasaan kua waxbaan kufahansiye ma qawlba cuqad sayladaa lagu adeegsadaayo intaa soo hor iyo inta waxba la ydhaha soo ma taasi mala rag badan way garanayaan aye ma qawlba ma lagugu dhawaaqay may nusab calaamado la taagaa jirta ma lagugu dhawaaqay may kula hadashay may waxaasoo dhan marka qawl maha iska ilaali waa in macno loo dejiya carabi macnaha ay u dejisa waa inuu kutusinaya labada arrimood waa in lagala qawl haddaad aragtiin qawlku waa maxay waa inuu lafdi yahay waa talabaade waa inuu macno kutusinayo intaan ma isla wlmuraadu ujeedada bilqowli qowl looga jeeda allafdu lafdi weeyi lafdigaasoo adaalu kutusinaya calaa macnan macna kutusinaya wadalika lafdiga macnaha kutusinaya ka rajulin rajul oo kaleba weeyi wa farasi waa ka farasin faras oo kaleba weeyi rajul muxuu kutusinayaa dee xayawaan naatiqa inuu kutusinaya farasna muxuu kutusinayaa xayawaan saahil oo sawdeeyo tanana inuu yahay buu kutusinaya soo ma markaa maan macna loo dejin dee oo lafdiga halkuu kusoo sheegay shekh ma isaga lafdi ba sheegay lafdi wuu sheegay oo oh, qawlkana aynu tacriifinayno kelimadu ku tacriifiyey lafdigana qawlkuu kusii tacriifiyey de muna ku odhan qawlku waa lafdi lafdigiiba adana kuusii sheegaya ku le lafdina baro wlmuraadu ujeedada bilafdi lafdi loola jeeda asawtu waa sawtka sawtka almujtamilu koobsanaya calaa bacdi lxuruufi xuruuftii aynu isla garanaynay bar kamid a alxuruuf asha ku jirtaa waa ahdiye magaranada waa xuruuftii caamka ahayd xuruufulhijaa'iyada ahayd bar kamid taariifkan sheekhu maray baa fiican calaa xuruufi rijaayun baa layna odhan jiray soo ma bacdi buu sheekhu cabiray xuruufrijaayigii o dhan lama wada rababa ee maxaa la rabaa bacdi kamid a ah xuruufrijaayiga saas baa fiican wlmuraadu ujeedada bilafdi lafdiga loola jeedaa asawtu waa dhawaqa sawtka almushtamilu koobsanaya calaa bacdi lxuruufi xuruuftii bar kamida koobsanaya sawaaun isku mid weeyi dalla tusiya ay huwa lafdigu calaa macnan macno tusiya wadalika lafdigaa macnaha tusinaya kaain wuxuu ahaaday ka zaydin zayd oo kale ayuu ahaaday am lam yadulla ama ma tusinaa ay huwa lafdigu calaa macnan macna muu tusinaa wadalika kaa aan macnaha tusinayn kaainunka dayzin days oo kale ayuu ahaaday maqlubu mise maqlubu bidin qor maqlubu bukuhi ma maqlubu huwa mubtada soo qadar markaa de huwa days maqlubu zaydin zayd oo la dabagediyey weeyi haddaad haddaad kor dhigtidna waa xaala de maqluba zaydin xaalo u yahay days iska dheh maqluuba zaydin zayd oo la dabagediye xaalad yahay u fiirso qowl iyo maxay ku kala duwan yihiin iyo lafdi qowl iyo lafdi ile mid kasta gaar buu kugu sha u ku tacriifiyey soo ma qawlki wuxuu ku yuri waa inu macno ku tusiyo lafdina waa inuu yahay lafdigiina wuxuu ku yuri waa inuu yahay sawt koobsanaya xuruuftii xuruufulijaayi ama macno ha ku tusiyo ama yuu macno ku tusi marka ma alfarqu bayna alqawli walafd maxaa udhexeeya waxaa udhexeeya allafdu acamu wlqawlu akhasu lafdigu waa caam oo maxaa caama ama macnaha ku tusiyo ama yuu ku tusin muna caamayn qawlkiina waa khaaso macnu waa inuu kutusiyo marka midkaa caamsan lafdiga maxaana khaasan qawlka inta ma fahmi waayeysa intaa wey qaacido qaada sheekow sawaaun in badan bay ku aad arki doontaa meelaha kutubta ad ku arki doontaa sawaaun waxa ka dambeeya mar kasta wa mster waa la iska awilaayo waa laga soo dhalaaliya mster masterkaa laga dhalaalinayo meelo badan waxaad ku arki doontaa sabkun bilaa saabit baad ku arkaysaa sabkun waa dhalaalin bilaa saabitin wax dhalaaliyena ma jiro af af shantii xarafe wax dhalaalin jiri soo garan maysaan wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilad wacaddi lahaa hamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha kayfa axfadha wamaa wallow soo mayna soo qaada shantii mid kamid may ka dambaysa may haddana waxaa laska ka odhani dalla ay dalaalatuhu baa laska ka odhanaya oo maxaa dhalaaliyay saasay qiyaas ku tahay sawaan waxa ka dambeeya waa la iska dhalaaliyo master baa lagu awilaya wax dhalaalinayaana ma jiro waa sabkun bilasaabi waana qiyaas amaa iyada dabadeed wixii aan ahayn miya waa shaad wey markaa sawaan waa khabar soo taqadumay aawa mubtadi marka waa jumladan dambaa laga dhalaalinaya mubtadi saawa inaad ufahanti mid kalena fahan am lam yadulla soo ficilkaa lama anfin ficilkaa la anfiyey haddee master laga dhalaaliyo masterkaa intaan la dhalaalin kahor cadam baa la qadaraa masterkii lasoo dhalaaliya cadamka loo idaafeeya macnaha u fiirso sawaaun ay mustawin mid ay siman tahay weyi dalaalatuhu lafdigaa tusintiisa calaa macnan macno u tusiyo wadalika ka zaydin ba weeyaane am lam yabdulla ay wa cadamu dalaalatihi iyo lafdigaa tusin la-aantiisa calaa macnan macno ku tusiyo mslanaynta itaana saa ku dhaaf waqad tabayana waxaa caddaaday buu yihi sheekhu ana kula qowlin qowl kasta lafdun inuu lafdi yahay baa caddaaday walaa yancakisu dabagadoomi maayo ay huwa lafdigu ama walaa yancakisu dabagadoomi maayo ay huwa amarku u fiirso muxuu ku yidhi maana ilku idin sheegay qawl kastaa waa maxay waa lafdi de lafdi kastaa qawl ma walaa yan cakisadan iska ilaali cagsigan ugu jeeda waa cagsiga luawiga ah weeyaan cagsiga luawiga cagsiga luawiga waa maxay cagsiga luawiga ah waxaa la idhaahdaa mantiq buu ka sheekeynaya sheekh maynaan gaadhin moogta waxaa jira waxaa la idhahdaa almuujibatu lkuliya muujiba kuliya waa maxay kulli baa shaygan xayndaab laga dhigay looga dhigaya lagu bilaabanayo waana muujiba waa ihbaat oo waa la sugaya salbi ma muujibada muujibadaa ah cagsiga lugawiga ah iyadii oo kale un waa in lagu soo celiyo lagu cagsiyo muujibo kuliye oo kale oyo gabsoole waxaan ku yidhi kullu qawlin lafdun wa muujiba kuliya la dhahdaa cagsigeegu muxuu noqonayaa kullu lafdin qawlun ma jirto taasina de kullu lafdin qawlun adu ka oran lafdi qawlba la waxaa ka dhalanaysa lafdiga inuu macnuun leeyahay de taasina wax jira ma ahae lafdigu macnana waa loo u yeeshaa macno la-aanna wuu noqdaa soo markaa iska ilaali cagsiga inuu kuu waa cagsiga lugawiga eega tusaale waxaa lagu yihi kullu insaanin xayawaanu insaan kastaa waa noole insaan kastaa muna xayawaanay ya haye cagsiga lugawigaa ka warra dib ugedi adana kullu xayawaanin insaanu been baad sheegtee xayawaan kasta ma insaanba ya may marka cagsigan laguu sheegaya waa cagsiga lugawiga cagsiga mandiqiga ma cagsiga mandiqigii almuujibat lkuliyatu tancakisu muujibatan juz'iyatan iyadoo juziyaay noqotaa oo u fiirseeg kullu qawlin lafdun soo ma muna muujibo kuliyaah ila kulli baynu ku bilownay maa waana muujibo nafyi kuma jiro macne waantaaba waa iska fahmi kartaa way fududahay isaga juzi buu noqonaya cagsigiisu oo waa maxay bacdulafdi qawlun buu noqonaya mana sax markaa lafdiga berkin muna qawlahayn ilaa lafdiga laba u qaybina qaacidadaadi karna waad ku socono kullu insaanin xayawaanun soo mayn ka mandiqigaa ah muxuu noqonayaa bacdulxayawaani insaanu mana saxayn bacdulxayawaani insaanu meelahaasaan ku baran doonaa iyagana kuwaasina wuxuu uga jeedaa maxay in taayir buu soo dhex geliyo waa manaatiqo wey waqad tabayana dhab ahaan waxaa caddaaday ana kula qawlin qowl kasta lafdun lafdi inuu yahay baa cadaaday walaa yancakisu aanu dabagedoomayn ey huwa lafdigu wlmuraadu ujeedada bilmufradi mufrad loola jeedaa mufradka halku ku sheegay maad garanaysid waa halkii ugu horeysay alkalimatu qawlun mufradu inti wey wlmuraadu ujeedada bilmufradi mufradka loola jeedaa maa shay weeyi maaga oo laa yadullu aanu tusinayn juz-uhu maaga gabalkiisu calaa juzi macnaahu maaga macnihiisa qayb ka wadalika mufradkii naxwu zaydin zayd iyo wixii lamid a weeyi faina ajzaahu zayd ajzaadiisu iska ilaaliya innada ismigeedii me waa ajzaa khabarkeegii me weli maynaan gaadhin marka intan wahiyo zaaju walyaau wadaaludani waa jumla muqtarida la dhadaa faina ajzaahu zayd ajzaadiisu wahiya ajzaadaasi azaayu walyaayu wadaalu weeyaane saasaa loo laqmeeya idaa ufridad haddii la keli yeelo ay hiya ajzaada haddii la keli yeelo he waa kan khabarkeegii laa tadullu tusin mayso hiya ajzaadaasi calaa shayin shay tusin mayso shayga oo mimaa kii ka bacdiya yadullu uu ku tusinayay huwa zayd calayhi maaga wadalika mufradkaagaasi multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafkeega aad tidhaahdid haadaa kani qulaamu zaydin weeyi fa ina kulan mid kasta oo min juz-ayhi qowlka labadiisa gabal ka mid a ah, wahumaa labada gobol algulaamu iyo wazaydun weeyaane daalun kulligaasi mid ku tusinayo weeyi calaa juzi macnaahu qawlka macnihiisa qayb ka mida fa haadaa qawlkan yusamaa waxa lagu magacaabaa murakaban murakab baa lagu magacaaba laa mufradan mufrad laguma magacaabo u fiirso mufrad maxaa la idhahdaa bu ku yidhi sooma mufradku kuu sheegaya adan mufrad waxaa la idhaahdaa marka mufradkii infikaak lagu sameeyo xuruuftiisii la kala dhigdhigo xuruuftiisaasi kuma tusinayso macnihii marka hore ku tusinayo tusaale sow zayd gama arajin zayd muxuu ku tusinayaa daata mushakhisa sooma zayd zadu kuma tusinayso madaxii daalkuna kuma tusinayo lugtii ya-duna kuma tusinayso gacantii saxiix wala la bal iskaba dhaafe zadani inay zadii zayd ku jirtay tahay inay za meel kale ka timiday ya za-u zine inay tahay ma kala garan kartaa ma kala ma kala garanaysid ya-dani inay tahay ya-dii yaa u yarnaa ku jirtay ama ya yusri ku jirta ama yaqiin maad garan iyona ya zayd ku jirtay ina tahay ma kala garan kartid marka u fiirso ajzaadiisa oo xuruufta ihi macnihii marka hore u ku tusinayo isaga oo xuruufta uu ka kooban yahay kuma tusinayso xuruuftaada murakabka miya waa isaga saadidkiisa weeyaan sababta oo ah isaga murakabkii dee waxa wey hulaamu zaydin hadda markaad tiraadi wuxuu ka kooban yahay laba arimood labada arimood waa maxay ya kii wax loo nisbeynayo mansuubun ilayhigi oo zayda iyo mansuubkii la nisbeynayey oo ulaama sooma haddayd ulaam dhigtid de waa adoonkii lalahaa zayd han ku aragtidna dee wax lahaa isagoo haddee gaar loo kala dhigay xitaa wuu kutusanaya maama sooma lakin mufradka kuma tusanayo hada tacriif huwa tacriif lmanaaia tacriifka laftiisa waa tacriifkii manaaada weeyaan sheekhu xaggaasu aad ugu dheerayn jira mogta ibnu hishaam waayahay lagamana maarmada cilmiga cilmigaa laftiisa lagama maarmaysha tacriifka miyaa nimanka naxwiyiinta in badan baynu ka soo sheegn mufrad maxaa la idhahdaa ma tulfida bihi maratan waaxida hal mar waxaa lagu hadlaa mufrad la idhahda murakabna maxaa la idhahdaa ma tulfida bihi maratayni fa akar waa wax laba goor iyo wax ka badan lagu hadlo kaas bu tacriifka naxwigiina noqonaya laqmada u fiirso wlmuraadu ujeedada bilmufradi mufrad loola jeedaa ma shay weeyi maaga oo laa yadullu aanu ku tusinayn juzuhu maaga juskiisu calaa juzi macnaahu maaga macnihiisa qayb kamida mida wadalika mufradku naxwu zaydin zayd iyo wixii lamida weeyi faina ajzaahu zayd gabaladiisu ajzaadiisu wahiya ajzaadaasi azaayuza walyaau yaya iyo wadaalu daal weeye idaa ufridad haddii la keli yeelo hiya ajzaada laa tadullu tusin mayso hiya ajzaadii calaa shayin shay tusin mayso shayga oo mimaa kii ka bacdiya yadullu uu ku tusinayay huwa zayd calayhi maaga maadu mayna mawsuulahayn culimo yadullu jumladan waa maxay mayna siladii ahayn ya waa siladii intaana kutubta horan waynu kusoo baranay silada labaa loo qaybiya silatun jarad calaa saaxibiha silatun jarad calaa hayri saaxibiha intaasoo kutubta hore kumaynaan soo marin u fiirso silatun jarad calaa saaxibiha waa maxay ficilkani marfuucuu rafcinayaa hadduu mawsuulka u noqdo waa silatun jarad calaa saaxibiha hadduu u noqon waayana waa silatun jarad calaa hayri saaxibiha iminka waa maxay waa silatun jarad calaa hayri saaxibiha sababtoo banaanka waxaa lagugu dhigay sidaanu ishkaal inaan si aanad u garan waayo iminka huwadani mafaacilkiiyo dulba ha ala ra'yi siba weyn siba weyn wuxuu leeyahy huwadana faacilkiyaba culimada kalena waxay leeyiin maana huwadani damiir qarsoon buu adkaynaya bay leeyiin damiir qarsoonoo mustatiro iyo dulu faacilkeedii u adkaynaya huwadani faacil mabaahaba markaa calayhi damiirka ka noqonaya u noqonaya maadoo caaidkii noqday waa jumla waa silatun jarat calaa hayri saaxibiha de halkan un adul taagnaanina kutubta kale ku dhex aragtaan saa u fahma wadalika wadalika mufradkii multabisun wuxuu ku dhehnaaday bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafkeega aad tidhaahdid haadaa kani ghulaamu zaydin weeyi faina kulan mid kasta oo min jusayihi yaynu ucelinaynaa qawlka u celiya faina kulan mid kasta oo min jusayihi qowlkaa hulaamu zayd aad tiri labadiisa gobol kamid ihi wahumaa labada gobol alghulaam iyo wa zaydun weeyaane daalun mid ku tusinaya wayu kulligaas waa khabarkii ina calaa fa haadaa qawlkan yusamaa waxaa lagu magacaaba murakaban baa lagu magacaaba laa mufradan mufrad laguma magacaabo bushbu isku soo arooriye sheekhu tajriid baa la dhaha mogta qulta haddaadi tidhaahdid isagii baa la hadlaya ibnu hishaam baa bushii isku soo arooriyey fain qulta haddii aad falima lashtarata maxaad u shardin weyday fi lkalimati kelimada alwadca wadci maxaad u shardin weyday ishtiraaa man ay ka ishtiraai man ruux shardintii oo kale mankoo qaala yidhi ay huwa manku alkalimatu kelimadu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo wudica la dejiyey ay huwa lafdiga limacnan macna darteed loo dejiyey macnahaasoo mufrada la keliyeey qultu waxaan ku odhan ui sheekh waa jawaabti waxaan kugu jawaabayaa buuri qultu waxaan odhan inama xtaaju waxa unay u baahdeen ilaa daalika wadcigaasay u baahdeen liakhdihim qaadashada iyagu ay qaateen aawadeed bay ugu baahdeen allafda lafdi ay qaateen jinsanayn mujaanisan xaalow mid u jinsiyoobaya lilkelimati kelimada miduu jinsiyoobaya xaalada uu yahay wallafdu lafdiguna yanqasimu wuu qaybsamaa ilaa mawduucin mid macno loo dejiyey wa muhmalin wa ilaa muhmalin iyo mid la macno tiray faxtaajuu waxay u baahdeen ila alixtiraasi iska ilaalin bay u baahdeen can ilmuhmali kii la macno tiray ay iska ilaaliyaan bidikri lwadci wadci sheegistii inay iskaga ilaaliyaan walamaa akhadtu anuu markaan qaatay alqawla qowl markaan qaatay jinsinay mujaalisan xaalo yahay mid u jinsiyoobaya lilkelimati kelimadii walxaalna aan qaatay huwa qawlku khaasun gaar uu ku yahay bilmawduuci kii macnaha loo dejiyey agnaanii waa ideeqay aniga daalika akhdigaasi can ishtiraai lwadci wadci shardintiibuu iga deeqay ya bush buu soo aroy somal sheekho waxaa lagu yidhi liana alitibaaca khayru min alibtidaaci baa lagu yidhi sheekh ibnu hishaam he khaalafta ljamaahiira baa lagu yidhi jamahirtu waad khilaaftay maanta oo maxaad ku khilaaftay jawaahiirtu iyo nuxaadu markay tacriifinayaan kelima waxay idhahdaan alkelimatu lafdun wudica limacna ma idhahdaan adna waxaad iska tidhi alkelimatu qawl lafdiba maad sheeginba wadciba maxaad wadciga uga tagtay ya maxaad waddo gaara u martay oo ila itibaaca raggaa kaa horey inaad raacdaa kuu khayr badnaaye haysana tirina waxa anay nii jawaabi bu wuxuu yidhi raggaasi markay kelimada tacriifinayeen waxay ku tacriifiyeen he lafdun bay ku tacriifiyeen lafdiguna mid macno loo dejiyeyna wuu noqdaa mid la macno tirayna wuu noqdaa aniguna markii aan tacriifinayay kelimatun lafdi maan qaadana qowl baan qaatay qowlna wuxuu gaar ku yahay wax macno leh markaa iyagu baahi darteed bay wadci u keeneen oo baahida ku kalifta waa maxay maadaamay qaateen lafdi oo ah shay loo dejiyey shay macnole iyo shay aan macno ahayn si ay iskaga reebaan kii bilaa macnaha ahaa ayay wadci u baahdeen baahi baa ku kaliftay de adna baahida markii hore waan iska ilaaliyo qawl baan qaatay bu yidhi sheekhu baan qaatay sidaa aawadeed baan uga leexday waddaday culimadu maraan hadda ma fahna ya ishkaalkaasi waa maxay nuxaadu markay kelimatun tacriifinayaan waxay idhaahdaan wadci bay ku daraan aduu ibnu hishaam maxaad wadcigii uga leexatay mayna su-aalayn isagaa isku keenaya adana wuu iskaga jawaabaya wuxuu yidhi raggaasi baahida ku kaliftay inay wadci keenaan oo baahida ku kaliftay maxay tahay markay kelimatun tacriifinayeen bay lafdi keeneen oy lafdi ku tacriifiyeen lafdiguna laba qaybsamaayo mid macnole iyo mid aan macno lahayn markaa si ay iskaga ilaaliyaan kii bilaa macno ahaa bay wadci keeneen masle banaynta ama markaan kelimatun tacriifinayay baan qawl ku tacriifiyo qawlna shayga macnaalun baa loo adeegsadaa war culima mafahamtanin ba fa in qulta haddii aad tidhaahdid falima lashtaradta maxaad u shardin weyday fi lkelimati kelimada dhexdeeda alwadca wadci maxaad u shardin weyday ishtiraaa man ishtiraaan shardi ishtiraadkaasoo kaa'inan ahaaday ka ishtiraai man ruux shardintii oo kale mankoo qaala yidhi ay huwa manku alkalimatu ay xadulkalimati kelimada xaddeedu lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqa weeyi lafdigo wadica la dejiyey ay huwa lafdiga limacnan macno darteed loo dejiyey macnahaasoo mufradin la keliyeeyey qultu waxaan leeyahay bu ihi sheekhu inama axtaaju waxa uunay u baahdeen ilaa dalika wadciga u celiya ilaa dalika wadcigaasay u baahdeen liakhdihim qaadashada iyagu ay qaateen aawadeed bay ugu baahdeen allafda lafdi ay qaateen jinsan ay mujaanisan xaaluya lafdigu mid u jinsiyoobaya lilkelimati kelimada u jinsiyoobaya wallafdu lafdiguna yanqasimu wuxuu uqaybsamaa ilaa mawduucin mid macno loo dejiyey wa muhmalin wa ilaa muhmalin iyo mid la macno tiray faxtaajuu kadib waxay u baahdeen ila alixtiraazi iska ilaalin bay u baahdeen can ilmuhmali kii la macno tiray ay iska ilaaliyaan bidikri wadci wadci sheegistiina ay iskaga ilaaliyaan walamaa akhadtu anoo ibnu hishaamihi markaan qaatay alqawla qowl markaan qaatay jinsan xaalo uu yahay jinsi lilkelimati kelimada jinsi uu yahay wal xaalna aan qaatay huwa qowlku khaasun gaar ku yahay bilmawduuci kii macnaha loo dejiyey akhnaanii waa lamaada jawaabkeygii waxa i deeqay daalika akhdiga qaadashadaasa ay deeqday an ishtiraai lwadci wadci shardinteed bayna iga deeqday amana basidan su-aalka ku soo wuxuu yidhi haddana fain qulta haddaad tidhaahdid falima cadalta maxaad uga leexatay ibnu hishaam cani lafdi lafdi maxaad uga leexatay ilalqawli qowlna ugu leexatay haddii aad tidhaahdid qultu waxaan ku leeyahay buuri sheekhu lianna lafda lafdigu jinsun waa jinsi jinsigaasoo baciidun fog liinilaaqihi shamlisashadiisa ayuu ku fog yahay uu shamlinayo cala almuhmali kii la macno tiray walmustacmali iyo kii waxa weeyaan macno loo yeelayba kamaadekana saynu horey usoo sheegnayba walqowlu qowlkuna jinsu isna waa jinsi jinsiga oo qariibun dhow likhtisaasi kugaar noqoshadiisa darteed buu u dhawaaday bilmustacmali kii macnaha loo dejiye u gaar ku yahay waisticmaalulajnaasi jinsiya in la isticmaalo ajnaasta albaciidati fog fi lxuduudi ay fi tacaariifi tacaariifta dhexdeeda loo isticmaalaana maciibun mid la ceebeeye weeye cinda ahli nadari cinda ahlilmanaatiqi dadka ahlulmanaatia agtooda waaba ka ceeb wey sheekhu halkaa u kutalax tegay soo maaragt inala dabagaleen su-aalka lagugu soo rara wuxuu ku yidhi liana alitibaaca khayru min alibtidaaci ibnu hishaam culimadu markay kelimo tacriifinayaan lafdi bay ku tacriifiyaana maxaa qowl kuu geeyey ma odhan kartid maxaa qawl sheekh kuu geeyey wuu kaaga jawaabo wuxuu ku yidhi markay tacriifinayaan iyagu waxay ku tacriifiyeen kelimada lafdi bay ku tacriifiyeen anna qawl baan ku tacriifiyey lafdigay iyagu mareen waa jinsi baciida jinsi baciid waa maxay maanaygu jinsi baciida weeyaan oo baciid wuxuu ku yahay lnahu kair afraad afraaddiisaa fara badan jinsiga baciidka waa sida afraaddiisaa fara badan oosay u fara badan tahay lafdigu muhmal mid bilaa macnaana wuu ku dhacaa mid macnalana wuu ku dhacaa anna waxaan qaatay jinsi laakin jinsigaygu waa qariib oo muxuu qariib ku yahay waa qaliil afraad afraaddiisaa yaroo aanu qowlkana qaatay wuxuu ku dhacaya unkii mustacmalkee macnaha loo dejiyey iyagu dib ugu keli celiyo wuxuu yidhahdana ajnaas baciida in tacaariifta dhexdeeda la isticmaalaa sheikho waaba maciib bu yidhi cinda kaasuu mariya soo ma aragtaan marka anaa ka saxsan bu guuri iska ilaali ya qawlka anu aan maray qaado bu guuri sheekhu fain qulta haddii aad tidhaahdid bu yihi falima cadalta maxaad uga leexatay cani lafdi lafdi maxaad uga leexatay ila lqawli qowlna aad ugu leexatay qultu waxaan ku leeyahay bu yihi sheekhu lianna lafda lafdigu jinsun waa jinsi jinsigaasoo baciidun fog liindilaaqihi shamlisashadiisa darteed buu u fogaaday cala lmuhmali kii bilaa macnaha ahaa ee macno tire uu shamiisanayo walmustacmali iyo kii macnaha lahaaba kamaa dakarna saynu horayba usoo sheegnay aqsaamta laftigeenu sheegnay wlqawlu qawlkuna jinsun waa jinsi jinsiga oo qariibun dhow likhtisaasi ku gaar noqoshadiisa ayuu u dhowaaday bilmustacmali kii macnaha lahaa loo e, e, ku gaar noqday wa isticmaalu ljnaasi jinsiyo isticmaalkood ajnaasta albaciidati fog fi lxuduudi ay fi tacaariifi tacaariifta dhexdeeda loo isticmaalaa maciibun mid la ceebeeye waayi cinda ahli dadka ahlulmanaadiqada agtooda waaba ka ceeb jinsi baciida in wax lagu tacriifiya anwaacu lkelimati wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka watuubu ilayk